assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo siddeetanaad ee kitaabka baabun fii qowlihi tacaala wanuuduu an tilkum ljannatu wawurahtumuuha bima kuntum tacmaluun can abi saciidin alkhudriy wa abi hurayrata radia allahu canhuma waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhaahday yunaadii munaadin waxaa dhawaaqahayaa mid dhawaaqa ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan wa ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan wa ina lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan wa ina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan ilaahay subxaana wa tacaala markii uu qiyaamaha dadka kala saaro oo qolana jannadii la geliyo qolana naartii la geliyo ayaa qof maaragtay munaadi ah oo dhawaaqaa ayaa wuxuu u dhawaaqahayaa dadka ahlujannada ah oo saas buu ula hadlahayaa wuxuu leeyahay inna lakum waxaad leedihiin an tasixuu inaa caafimaadiin walaa tasqamuu abadan weligiin aadna jiran weligiin caafimaad baad ku joogtiin weligiin ma jiranaysiin wa inna lakum waxaad leedihiin an taxyuu inaad noolaatiin falaa tamuutuu abadan weligiin aadna dhiman wa ina lakum waxaad kaloo leedihiin an tashibuu inaad dhalin yaraatiin falaa tahramuu abadan weligeedna aadnan duqoomin wa inna lakum waxaa kaloo leedihiin an tancamuu inaad raaxaysatiin falaa tab'asuu abadan dhibna weligiin inaadna arkin haa qof baa u naadinhaya ilaahay subxaana watacaala uu amrayaaho dadka ahlujanno ah ayaa sidaas looga farxin hayaa waxyaalihii lagu farxoo dhan buu maaragtay uu u ballan qaadhayaa fadalika kaas qowluhu tacaala weeye wanuuduu waxaa loo naadiyey an tilkum aljannatu taas waa jannadii wuristumuuhaa dhaxal baa laydiin siiyey bimaa kuntum tacmaluun wixii aada soo qabateen adduunyada oo camal saalix ah sababtiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin siiyeen jannadan maaragtay oo dhaxal idinkaga dhigay suurat lanfaal baabun fii qowlihi tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim can anas bni maalikin qaala wuxuu yidhi qaala abuu jahlin ninka abuu jahl la yidhaahdaa fircawnu haadihi lumma weeye ilaahay inuu lacino weeye wuxuu yidhaahday allaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim ninka abujahal ma aragtay jahligiisa iyo quruurkiisa ayay tilmaamaysaa aayaddu oo wuxuu yidhaahday haddii allaahuma yaa allah ilaahayow in kaana haada huwa alxaqa waxaan uu maxamed sheegahayo haddii uu xaq yahay oo min cindika xaggaada ka yimaaday fa amdir nagu soo hoobi ama nagu soo da-i calaynaa korkeenna xijaaratan dhagax oo mina samaa'i samada ka yimaada dhagax roob nooga dhig oo nagu baabi'i aw i'tinaa ama noo keen fii cadaabin aliimin ama cadaab weyn noo keen saas buu maaragtay uu baryahayaa haddii shaygan uu nabiyullaahi nabi ma u qarsanee shaygan maxamed uu sheegahay haddii uu run yahay oo arrin sugan ay tahay ilaahayow noo keen dhagax samada nooga keen oo ama cadaab maaragtay oo adag nagu rid marka jahligiisa ay ka mid tahay oo waxaa la yidhahday fadaa'ixda laga sheegay abujahal ama maaragtay mushriku quraysh ay sheegeen weeye oo dee waxaa la rabay haddii uu shaygaanu xaq yahay oo xaggaada ka yimaada ilaahay ou nagu hanuuni oo inaan raacno noo qadar sidaas inay ku ducaystaan baa la rabay eh haddii xaq shayga uu yahay haddii maaragtay samada ay uga soo degto cadaab maxay faa'iideen cadaabkii abu kusoo degay markale yowma badra waa tii la dhammeeyey asaga iyo raggii uu ku jiray oo maaragtay eh, u waaweynaay gaalada fa nasalat waxaa soo degtay wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu ilaahi ma aha liyucadibahum mid cadaabahaya wa anta fiihim adiguna aa la joogto adigoo la jooga mid ilaahay subxaana wa tacaala dadkan cadaabahaya oo cadaab ku soo dejinaya ma aha cadaabka soo dejintiisa adiga ayaa maaragtay ammaan u ah wamaa kaana allaahu ilaahay ma aha mucadibahum mid cadaabahaya wahum yastakfiruuna ayagoo dadku ay maaragtay istikfaarsan hayaan oo toobo keen hayaan ilaahay dadka ma cadaabahayo marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu cadaabka ammaan uga dhigay nebiga joogitaankiisa nebigu maadaama uu dadkii dhex joogo ee cadaab samaawi ah oo dadka baabi'iya kuma soo degahayo sida ummadihii horeeto markii ay cisyaan sameeyaan oo rasuulkooda ay diidaan cadaab sida ugu soo degi jiray oo loo baabi'i jiray kuwa lagu qayliyo iyo kuwa dhulka laga gooyo iyo sidaasoo kaleeto marka cadaabkaas caamka ah kuma soo degahayo nebigu intuu uula joogo waxaa kale uu cadaab soo degaynin ummadda intay istikfaarsanayso intay ilaahay u tooba keenayso oo ma aragtay eh, dunuubtoodii ay ka tooba keenahayaanna cadaabka kuma soo degahayo marka cadaabka labadaa shay unbaa aamin looga noqon hayaa jooga ama in la istikfaarsado la toobo keeno oo dadkii ay istikfaarsadaan labadaa shay ayaa ammaan ah. loo haysta hadda nabigii marka ummaddii ma dhex joogee waxaa un cadaab looga fakan marka oo dhiman waa istikfaarta wamaa lahum xaal haantood ah maxay leeyihiin anlaa yucadibahum allahu ilaahay inuusan cadaabin wahum yasuduuna can lmasjidi alxaraam ayaga oo dadkii ka reebahaya masaajidka xurmada lahaa maxay leeyihiin aayaddan waxay tilmaamaysaa marka in ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisa ayaan cadaabka ugu soo degayn moogiye waa dad ahl u ah in la cadaabo waayo ilaahay subxana wa tacala masaajidkiisa oo xurmada lahay ayay dadkii ka mancinhayaan wamaa lahum xal ahaantooda ah anlaa yucadibahum ullahu ilaahay inuusan cadaabin wahum yasuduuna cala masjid xaraam ayagoo oo masaajidkii xurmada lahaba dadka ka mancinhaya ama ka joojinhaya ilahay muxuu cadaabi waaye ahl bay in la cadaabo laakiin ilahay raxmadiisa subxana wa tacala ayaan loo cadaabin baabun fii suurati baraa'a walanfaal walxashri can sacuud bni jubayrin qaala wuxuu yidhaahday baabu suuratu baraa'a baabun fii qowlihi tacaala walaa tusalli ha dukanin calaa axadin mid oo minhum ka mid a munaafiqiintii oo maata dhinta abadan weligaa ah ku dukan walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisan ha istaagin fiihi xadiidka ibni cumar ayaa ku jiray baabkaas oo munaasib u ah in meesha lagu qoro waqad taqadama fii fadaali cumar ibn khadaab ayuu kusoo hormaray baabun fii suurati baraa'a walanfaal walxashri can saciid bni jubayrin qaala wuxuu yidhi qultu ibnu cabaas suuratu tawba suurada tawba layidha ka warran qaala aa tawba suuradaas miyaad iweydiiday qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas bal hiya alfaadixa suuradaas waxa weeye suuraddii fadaaxeeday munaafiqiinta weeye maa zaalat kama zuulin tanzilu inay soo degayso wa minhum wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta waxaa ka munaafiqiinta saas kaleeto xataa danuu ilaa ay ka maleeyeen an laa yabqa mina inuusan harinin axadun ilaa dukira fiiha inuu waaba lagu sheegay ilaa aan ka cabsana anaku in nin ka mida uuna jirinin anako aan lagu sheeginin qaala qultu waxaan idhaahday suuratu lanfaal ka waran suuradaas lanfaal qaala wuxu uhi tilka suuratu badrin suuradaas suuratu badri baa la yidhaahdaa oo badr wixii ka dhacay bay ka sheekaynaysaa qultu falxashri suuratu lxashri ka waran qaala wuxuu yidhahday nazala fii bani nadiir bay kusoo degtay waa qolo ka mid a yahuuda oo bani nadiir la yidhaah ayay kusoo degto ka sheekaynaysaa suuratu huud baabun fii qowlihi tacaala ina alxasanaati xasanaadka yudhibna waxay baabi'inayaan asayi'aati waxyaalaha xun can cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulun ila nabiyi nin baa nabi u yimaaday faqaala yaa rasuul rasuulallaahi innii anigu caalajtu imra'atan naag baan dhex galay fii aqsa lmadiinati madiina meesha ugu shishayda naag baan xoogaa isdhex galnay oo aan xoogaa dhundhunkooday wa innii asabtu minhaa waxbaan ka asiibay duuna an amasahaa ani oo aan yacni la kulminin oo aan jimaacinin fa ana haada waa i kan buu yidhi faqdi fiya igu xukmi maa shi'ta waxaad doonto fa qaala lahu cumar wuxuu yidhi lahu ilaahay baa ku qariye low sartata naftaaka nafsadaada hadday aad qari lahayd falam yarudda anabiyu sala allahu alay slam shay-an nabigu waxba kuma soo celin ninkaas faqaama arajulu ninka waa istaagay fandalaqa wuu tegey fa atbacahu rasuul rasuulkii wuxuu raaciyey rajulan nin dacaahu u yeera watala calayhi hadihi aaya nabigu aayaddaas uu ku akhriyey aqimi salaata salaadi hagaaji darafay nahaari maalinta labadeeda daraf iyo wazulafan min alleyl iyo habeenka saacado ka mid a salaaddii hagaaji ina alxasanaati xasanaadkii ayaa yudhibna sayi'aati sayi'aadka acmaasha oo liidata ayagaa baabi'inhaya sagaaji hagaaji oo darafay nahaari waa subaxa iyo maalan maqribka oo kale labada waqti iyo wazulafan min alleyl habeenka saacadihiisa oo maqribkii iyo cishihii waxaas faqaala rajulu min alqowmi nin baa wuxuu yidhaahday dalika kaas dikraa waa waano lidaakiriina dadka oo maaragtay waantoomaya faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi min alqowmi ka mida yaa nabiy allahi haada lahu khaasa aayaddan fadliga ay sheegayso ma ninkaas bay khaas ku tahay faqaala nabigu wuxuu yidhahdee bal linnaasi kaasas dadka o dhan ay u taalla aayadaas ninkii xoogaa macaasi ay ka dhacdo laakiin salaadda hagaajiya oo daacada ku dadaala way ka tirtiraysaa insha allah baab suuratu subxaan baabun fii qowlihi tacaala wayasaluunaka can iruux can cabdullahi bni mascuud waxaa laga weriyey qaala wuxuu yihi bayna ana amshi anigoo loola socda maca nabiyi nabiga fii xarfin beer wahuwa muttaki'un isagoo markaa ku dangiiga ama cuskan calaa casiibin qoray oo ama maaragtay laan timir ah id mara binafarin min yahuud qole oo yahuud ka mid uu soo maray faqaala bacduhum libacdin waxay ku dhaheen saluuhu can iruux ruuxa wax ka weydiiyey ruuxda faqaaluu waxay dhaheen maa raabakum ilayhi maxaa xaajadiin ah maxaa ka doonaysiin laa yastaqbilannakum bishayin takrahuuna yuusan idinla soo qaabilin arrin aad karaahiyeysanaysiin maa iska daysiin faqaaluu waxay dhaheen saluuh su-aal faqaama ilayhi bacduhum fasa'lahu can ruux gobol baa isu soo taagay oo ruuxdii bay weydiiyeen faaskata nabiyu nabigu u aamusay sala allahu alay wasalam falam yarudda calayhi shayan waxba kuma soo celinin markii ka uuna jawaabin su-aashaas facalimtu annahu yuuxaa ilay waxaan dareema buu yidhi in loo waxyoonhayo faqumtu makaanii meeshaydii baa istaagay buu cabdullahi bn mascuud falamaa nasala alwaxyu markii uu soo degay qaala wuxuu yidhahday ilaahi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila waxay ku su-aalahayaan ruuxda ay wax kaa su-aalhayaan xaqiiqadeeda waxa ay tahay waxaa ku tidhaahdaa ruuxda waa arrin rab waxba laga garan mahayo wax fahmahaya oo maaragtay bashar ama makhluuqaad ama jireen waa arrin rabbi ula khaas yahay xaqiiqadeedan rabbaa yaqaana wamaa uutiitum la idinma keenin min alcilmi cilmiga ilaa qaliilan wax yar moogiye cilmiga wax laydinka waxba saasa laydinkama siinin baabun fii qowlihi tacaala ulaa'ika aladiina yadcuunana yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila can cabdillaahi bni mascuud qaala wuxuu yidhaahday aayadda tafsiirkeeda ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rab ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa weeye yadcuuna baryahayaan ilaahay oo ilaahay caabudahayaan yabtaguuna waxay doonahayaan ilaa rabbihim rabbigooda waxay u doonahayaan alwasiilata dhowaansho inay rabbigood u dhowaadaan ayay doonahayaan marka aayadda waxay kusoo degtay kaana nafarun min al-insi qole oo dad ka mid ah ayaa yacbuduuna waxay caabudhayeen nafaran min aljinni qole jinni ka mid ah filjaahiliya waqtigii jaahiliga fa aslama nafarun min aljinni qoladii oo jinniga ah ayaa islaamay wastamsaka al-insu dadkiina waxay ku dhegeen oo ku baaqi noqdeen bicibaadatihim caabudideeda jinnigiina waa islaamay oo ilaahay buu isu dhiibay laakiin insigii jinniga caabudidiisii ayuu ku haray ku baaqi noqday fa nasalat waxaa soo degtay marka aayaddaas oo aayadda tilmaamaysa oo qolada ay qoladaanu caabudahayaan waa kuwa ilaahayba iyagu maarata inay u dhowaadaan doonahayaan baabun fii qowlihi tacaalaa walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha salaaddii hala jahrin hana siraysanin meel dhexe can ibni cabbaas radia allahu canhuma fii qowlihi tacaala walaa tajhar bisalaatika salaadda hala jahrin qiradaada markii aad salaad dukanayso oo qiro akhrinayso aad ha ula jahrin walaa tukhaafid biha hana siraysan ilaa aan lagaa maqlinin wabtagi dalab bayna daalika intaas wax u dhexeeya oo sabiilan wadda ah waddaa intaa labada udhexayda jahriga iyo siraysiga meel u dhexayda ee dalab oo meeshaas dhexdhexaadka ah samay nasalad wuu soo degay aayaddaas way soo degtay wa rasuulu llaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam mutawaarin bimaka isagoo ku qarsoon maka oo tabar ayna lahayn muslimiintu fa kaana idaa sallaa biasxaabihi haddii saxaabadiisa uu la dujiyo oo uu la dukado rafaca sawtahu bilqur'aan sawtkiisa ayuu qur-aanka kor uga qaadahaya fa idaa samica dalika almushrikuuna kolkii ay maqlaan sabuu alqur'aana qur-aanka ay caayahayeen waman anzalahu iyo kii soo dejiyey iyo waman jaa bihi kii la yimaaday wax dhan bay isla qur-aankii iyo rabbiga soo dejiyey iyo kii lagu soo dejiyey faqaala allahu caza wajalla linabiyihi sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhaahday walaa tajrab salaatika fayasmacu lmushrikuuna marka ay gaaladu maqlaan qiraa'ataka walaa tukhaafid biha marka aadna ha u siraysan oo ha u qarin can asxaabika saxaabadaada asmichum alqur'aana maqashii walaa tajhar dalika aljahra jahrigaas oo awal hore alla jahri jirtana ha imaanin wاbtagi طalb bayna dalika intaa wax u dhahda sabiina wado ah yaquulu bayna aljahri wاlmukhaafatati jahri iyo siraysi wax u dhaxeeya oo dadka aad dujinaydana ay ku maqlaan gaaladii idinka fogadna ayna maqal samay can caaishata radia allahu canha qaalat fii qowlihi tacala walaa tajhar bisalaadka walaa tuxaafid biha qaalat anzalat aw unzilat haadihi fi ducaa ducadaa lagu soo dejiyey aayaddan bay leedahay caaisha iyaduna oo qofku markii u ducaysanayo aad inuu dhawaaqo na ma aha inuu maaragtay hoos usii akriyona ma aho meel una ka maqlin isaguba meel dhex waa inuu isagana sameeya suuratu lkahfi baabun fii qowlihi tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan can abi hurayrata radia allahu canhu nabiga sal slam qaala wuxuu yidhi innahu layaأtii waxaa imaan alrajulu alcadiimu nin weyn baa imaan alsamiinu ee shiris yowma alqiyaamati laa yazinu lama miisaan ekaan hayo cinda allaahi ilaahay agtiisa jinaha bacuudatin bacuudada baasha muxuu ahayd mxuua kanaacada garabkeeda wasankeedao kale ma yeelan iqra-uu akhriya falaa nuqiimu lahum uma hagaajinayno lahum ayaga yowma alqiyaamati qiyaamaha wasnan wasn miisaan loo hagaajin mahayo oo miisaankooda lama culaysiinhayo oo dee acmaal saalixaba maleh oo miisaankooda culaysida suuratu maryam baabun fii qowlihi tacaala waandirhum yowma alxasra can abi saciidin qaala wuxuu yidhi qaala rasul lla sl slm yujaau bilmowti ayaa la keenahayaa yowma alqiyaamati kaanahu kabshun amlax isagoo ah wan oo geesa leh zaad abu kurayb fa yuuqafu bayna aljannati wannaar waxaa marka la taajinhayaa naarta iyo jannada inta udhexayda waitafaqaa fii baaqi alxadiis fa yuqaalu waxaa la leeyahay yaa ahla aljannati dadka ahla jannada ohow hal tacrifuuna hada ma taqaaniin fayashrabuuna qoorta ay soo taagahaya way soo dhuwan taagahayaan wayanduruuna way fiirinhayan wayaquuluuna nacam hada almowt haadan mowtkii weeye uma yuqaalu yaa ahla annaar hal tacrifuuna haada ma taqaaniin fayashracibuuna ayaguna qaarkii soo taagi wayanduruuna wayaquuluuna waxay dhehi nacam hada almowt fayu'maru bihi waalamri fayudbax waa la gowracahayaa uma yuqaalu waxaa laleeyahay yaa ahla aljannati khuluudun walaa mowt dadka jannada waa waaritaan oo aan mowt lahayn waya ahla naar khuluudun walaa mowt uma qaala wuxuu yidhi uma qara'a rasul lah sal slm wuxuu akhriyey aayaddan oo ah waandirhum ugadir yowma alxasrati maalinta shallaytada id qudiya alamru maalintaas iyadoo arrintii la xukmay oo ilaahay uu kala saaray ummaddii wahum gaaladan fii gaflatin hilmaan bay ku sugan yihiin oo arrintaas bay hilmaansan yihiin qiyaamaha dhaci doonta wahum laa yu'minuuna mana rumaysnaba qiyaamaha baabu fii qawlihi tacaala kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال qaama siinaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bimawcida rasuulkii ilaahay baa wacdi isla kaga dhex taagay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas inakum maxshuuruuna ila allahi caza wajalla xusaatan curaatan gurlaa idinku waxaatiin kuwa lasoo urunayo ilaa hortiisa la keenayo idinkoo kabala oo qaaqaawan oo buuriyo qababa laidin keenay doonaa wax builan aynan jirin kama bada'naa awala khalqin nuciiduhu waadan calayna inaa kunaa faaciliin aayaddaas marka soo degsay sidaan horta u bilownay baan ku soo celinaya yani marka xaaladii kolkii qof walbaba la abuuray uu ahaa baa lagu keenaya isagoo qaawan oo jirkiisii wada dan yahay wixii laga gooyey iyo lagu soo celiyey alaa waina awala alkhalaa'iqi yuqsaa ywma alqiyaamati ibraahimu calayhi اsalaam makhluuqaadka qof dar la siiye ugu horeeya waxaa wey ibraahim ibrahim ba ugu horeeya ayb xadiikankeedu marka ma keenayaa muxuu ahay nebiga calayh salaatu wasalaam inuu dadkaa ku jiro isaguna dadkaa sidaas lagu keenayo intuu ku jiro ibraahim laga ibraahim dar laga horsiinayo mise kuma jiro allahu aclam waa mas'ala khilaafiya oo mas-uuliyiintu waxay ku khilaafaan mutakalimku ma soo galaa cumuuma kalaami ma soo galaa qofka hadlayaayo sidaasaa noqon doontaan iyo haddii uu yidhaaho ama sidaasa dadkuu noqon doonaa iyo saaca yeeleen hadduu yidha isaguna maku jiraan mise kuma jiro oo masale sukla laakiin hadda waxaad moodaa khitaab ahaan buu nabigu keenay dadku sidaasay noqonayaan ma aanu odhanina idinka buu leeyay marka inaanu ku jirin ba aad moodaa waaxid nabiga alay salaam qofka kar la siinayo ibraahim baa ugu horeeya oo isaga daryar hebele loo qaawiyey oo qofka dadka lagu ridaayey baa la qaawiyey markaasa lagu abaalgudaya in qof ugu horeeyo alaa wainahu sayujaa'u waxaa la keeni doonaa birijaalin min ummatii niman ummadayda ka baa la keeni doonaa fa yu'kadu bihim daata shimaal danka bidixdaa lala qaadi doonaa jidka naarta a lala qaadi doonaa fa aquulu markaasaan dhihi doonaa yaa rabbi asxaabi rabbi ow asxaabtaydii baan dhihi doonaa fayuqaalu markaasaa la odhan innaka laa tadri ma axdaduu bacdak dabada waxay la yimaadeen adi waxba kama ogin faaquulu markaasaan odhanaya kamaa qaala cabdu saalix addoonku ilaahay wanaagsanaa waa ciise siduu yidhi wakuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim waanta calaa kulli shayin shahiid in tucadibuhum fainahum cibaaduk wain taqfir lahum fainaka anta alcasiiz saasaan anaga hidoona arrintaa waxaa dhihi doona ciisa ayaa dhihi doonaa kolkii ilaah uu yidhaa nawarase la yidhaah ma adaha aniyo hooyadee caabada dadka ku yimid uu markaas beri yeeli doonaayo markaasu dhihi doonaa muxuahaye anugu waxaad fartaygaan ilaahu ku idhi intay aan dhex joogay waxay samayn jireenna waa ka warhayaa laakiin warkaad iga soo qaaday waxay sameeyaan anugu waxba kama warhayo adiga addoommahaadi weeraad ha doonta u galay saas aana na sameehaya kale qaala fayuqaalu lii waxaa la eeoran doonaa inahum lan yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faaraqtahum waxayna ka duulin inay dagaashooda usii socdaan intaad ka timidooda dib ay usii socdaan diintaad kasii baxan dad sidaasaba marka asxaabigantada marka nebiga calayh isalaatu salaam uu leeyahay maha daruuri inay asxaabtiisii soo gaadheen kuli yihiin marka waxay ummaddiisaba jaa-u rijaalu min ummatii min asxaabi maha asxaabtiisa qaar ahaan jira oo yar laakiin oo hiddadii ku dhintay kuwii hidoobay ah oo asxaabnimadii marka dee kolkaa ka baxay nebigiisa iyagoo muslimiin oo ka yimid asxaabtiisa ka mid a waa soo gelayaan wixii ummadiisa oo kale oo dhan oo dinkiisii ka baydhaba dinkiisii ka baxaybana iyaguna waa soo gelayaan <laughs> suuraة الxaj baabu fii qowlihi tacaalى haadani qasmaani اktasamuu fii rabbihim can qays bni cabaadin qaala samictu abaa darin yuqsim qasaman abu dar oo dhaar dhaaranayaan maqlay ku dhaaranaya ina haadani khasmaani اktasamuu fii rabbihim aayaddaas iyadiihi أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعليا وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة lixdaa nin ee isu baxay maalintii bedr isu baxay saddex mushrikiin iyo saddex mu'miniin ah kuwaasay ku soo degtay oo saddexdii mushrikiinta ameysi lagu dilay mu'miniintiinana ka ka dhintay cubadah ibn alxaaris ayaa isagu marka isagu shahiid noqday dhintay labadii nina kala sawada lixdaa nin bay marka kusoo degtay lixdaa ninay ka warramaysa ay leeyihiin waa laba muxuu ahay fariiqoo dan ilaaha u doonay oo kuwana ilaah iimaankiisa ay ku dagaalamayaan kuwana ay gaalo yihiin oo gaalnimada ay daafacayaan markaasna kuu gaaloobayna markaas aladiina aladiina kafaruu qudicat lahum siyaabu min naari yusabu min fawqi ruusihim alxamiim yusharu bihi ma fii butuunihim waljunuud walahum maqaamicu min xadiid cali bn abi naftiisa sidan oo kale uu dhihi jiray wuxuu odhan jiray ana awalu man yadxuu yowma alqiyaamati lilxukuuma dadkan ilaah adduunkana waa ku doodeen waa ku dagaalameen aakharana marka waa doodaya aakhare marka qof doodo ana ugu horeeya buu cali odhan jiray radi allahu canhu min الشhayطaan الرaجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى سورة النور باب في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة رضي الله عنهم عنها زوج النبي صلى الله عليه xadiiskaasay u wada sheegeen ijtihaad zuhri layda xiina qaala laha ahlu lifki ma qaaluu fabara'aha allahu mima qaaluu wakulluhum xadaanii طaa'ifata min xadiidiha mid waliba wuxuu iiga warramay qayb oo xadiidkeedii ka mid a markaasuu isu geeyey isagaa isu wada geeyey marka xadiidkoodii kasa ka saaray wa kaana bacduhum awcىa lxadiiثiha awcىa yani axfada lxadiiثiha min bacضin qaarkood qaarka kale waa ka xifdi fiicnaa qaarna in badan bay xifdiyeen qaarna bar bay xifdiyeen وأثبت اktisaaصا أثbta isaga ka sugnaan badaa اktisaaصan khaas ahaanshaha isagoo xidhiir la lahaa oo aad la joogi jiray oo xadiidkeeda oo aad mxuu xidhiir jiray buqaarka kale kaga badnaa وqad wacaytu min kuli waaxidi minهma الxadiiث اladii xadaثanii midkood walba waxaan ka xifdiyey xadiidkii uu sheegay baan ka xifdiyey وbacضu xadiiثihim yuصدq bacضa xadiidkooda qaarkiisba qaarka kaleu rumaynaya dakaruu waxay sheegeen markaa duqsadii bilaabay أna caaئiشhaةa زawja النabiyi slى الlahu عalayhi وasلم وraضي allahu canha qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa caadadiisu waxay ahayd idaa araada markuu doono an yakhruja safaran socdaal inuu u baxo markuu doono aqraca bayna annisaa'i haweenkiisa waa u jiray haweenkiisa midda raacaysa ayuu quruxu ku soo saari jiray fa ayatuhunna midoodii kharaja sahmuha uu qorigeedu soo baxo kharaja biha rasuulu llahi sala allahu alay slam macahu rasuulka ilahi markaas kula sami jiray qaalat caaishatu radia allahu canha faaqraca baynana fii gaswatin gadaaha wilaan uu duulay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam noo qorojiday fakharaja fiiha sahmii qorigaygiibaa soo baxay fakharajtu maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baan la baxay wadalika bacda maa unzila alxijaab intii xijaabka lasoo dejiye ka dambooma xijaabkii haweenka nebiga alayh salaatu wasalaam kufaasa ahe lagu soo dejiyey ee ilaah uu leeyahay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fasaluuhunna min waraa'i xijaab kaa intiina lasoo dejiyey ka ahaa fa uxmalu fii hawdajin fii hawdajii waxaa laygu qaadi jiray hawlkayga dhexdiisa hawlkeeda intay gasho ayaa haweenka la qaadayo marka lagu saarayo si aan laaqteedaba qofna aanu u arag wa unzaru fiihi waa laygu dejin jiray masiirana socodka yaga intaan soconno oo dhan sidaasa laygu helayay hawdika anuu ku jirana au kala saarayay anuu ku jirana waa laga dejinay xataa idaa faraqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama min gazwihi rasuulka ilaahay markuu gullaankiisa uu dhammeeyey wa qafara uu soo noqday wa danawna min almadiina madiina aan ku soo dhowaanay aadana yuu iclaaniyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii ogeysiiyey leylatan habeen biraxiil guuritaan habeen ba meeshii la deganaa in laga guuro uu nebiga calayhi salatu salaam ku dhawaaqo dadkii ogeysiiyey faqumtu waan kacay xiina aadanuu biraxiil markay ogeysiiyeen dalashadii ay ogeysiiyeen iclaankii la bixiyey kadambow ayaan kacay oo qadaa xaaja u kacdo famashaytu waan socday xataa jaawastu ljeysh ilaa aan jeyshkii dhaafay ilaa macagta bilibtii degmadii oo dhan ay ka wada baxday ayay socotay falamaa qadaytu min sha'ni arrintayda markaan dhammaystay aan aqbaltu soo noqday ila araxli degmadii baan usoo noqday meesha aan deganay baan u soo noqday falamistu sadrii lamistu waxaan taabtay sadrii laabtaydaan taabtay faidaa ciqdii waa iyadoo kuushaydi ciqdigaasoo min jidci adfaar dafaar beledka adafaar la yidhaaho jidcigiisa laga sameeyey qad inqatac soo go-a kuu shaydi oo iga go'day ayaan arkay markaan soo noqday farajactu waan noqday faltamastu ciqdii kuu shaydi baan reebreebiyey faxabasanii waxaa i reebay ibtiqaa'uhu dalabkiisii baa i reebay ayaan ku daahay wa aqbala waa yimaadeen arrahtu aladiina kaanuu yuraxiluuna kaanuu yarxaluuna lii jamaacadii muxuahay heri jirtay ee awrka saari jirtay ayaa yimaadeen faxamaluu way qaadeen hawdaji hawdajaygii bay qaadeen hawdajku waa shay qubbo oo kale sida laga dhigay oo mariya lagu adfurayoo haweenka lagu qaadi jiray haweenka ay ku kori jireen hawdajaygii bay qaadeen u yimaadeen faxamaluuhu faraxaluuhu waxay ku rareen calaa baciiri awrkaygii bay ku rareen alladii kuntu arkabu aan kori jiray wahum yaxsabuuna iyagoo u malaynaya anii fiihi inaan ku dhex jiro inaan ku dhex jiray moodaya marka maxay say ku garan waayayaan inuu qof ku jira iyo in kale iyoan culayska dareemaynin taasi marka sheegayso qaalad waxay tihi wa kaanat innisaa'u haweenkuna waxay ahaayeen idaaka markaa sifaaka kuwo fudfuduud bay ahaayeen lam lam lam lam yuhdihun lm yuhbilhuna lm yuhbilna aan cuslaanin walam yakshahuna alaxmu ilmna aanu fuulin ayay ahaayeen inamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqata yani alqadar alkhafiif wax yar bay cuntada cuntada waa yaraysan jireen min aطacaami cunta wax yaroo cuntaa bay cuni jireen oo marka mayna mayna burbureen haweenku berigaas waa furfududaayeen marka waxay tilmaamaysaa inay markaan dambe xadiid ay warinaysay haweenkii marka aabakii ay maalaysteen oo haweenkii marka magaaloobeen oo dhibkii iyo wixii ka yaraaday inay cunto badanna ay heleen inay burburteen falam yastankir ilqowmu raggii ma ayna dareemin iqala alhawdaysi hawdayska culayskiisa waxaad moodaa maanta inaan waxba saarayna marka gabarh yarna waa aada u da-yar haweenkuna markaa zamankaas isagutooda sidaasu ahaa iyaguna dhowr qof bay ahaayeen oo rag muxuu ahay afar iyo meelahaas ina ahayen baa laga yaaba marka saasayna u dareemin ma ayna dareemin hawdajka saqalkiisi ma ayna dareemin xiina raxaluhu markay rareen warafacuuhu ay qaadeen wa kuntu jaariyatan xadiidata sinni waxaan ahaa gabadh oo da-yar baan ahaa fabacatu ljamala awrkii bay kiciyeen wa saaruu waa socdeen wawajadtu ciqdii kuushaydii baan helay bacdama istamara aljeyshu yani bacdama kharaja aljeys intay jeyskii adkaceen ee guureenka dambow yaan kuushay helay faji'tu manzilahum manaasilahum meeshay deganaayeen baanu imid walaysa biha daacin walaa mujiib qof dhawaaqi iyo qof ka hoos qaada midna isagoo aanu joogin aanu qofna aanu joogin ayaan meesha imid qofku waxaan u qastay manzili aladii kuntu fiihi gurigaygii aan deganaa meeshii aan deganaa ayaan u qastay wadanantu waxaan u maleeyay ana alqowma sayafqiduunanii inay tegi doonaan fayarjicuuna ilaya ay iisoo noqon doonaan in inta laytaba laygu soo noqonayo ayaan malaynaya marka meeshaadii lagugu ogaa halkaas kusii sug baan is idhi inta qof kugu soo noqonayo ana jaalisatun mar aan fadhiyey fii manzilii degmadaydii mar aan fadhiyey qalabatnii cayn caynii ishaydiiba iga xoogroonaa caynaayana waa jirtaa way odhanaysa hanintu waan saay ilaahay ku soo ridayo markaasaan seexday wa kaana safwaan bnu lmucabal assulamiyu uma dakwaaniy ninka safwan ibn mucaqal layidhaha radi allahu canhu wuxuu ahaa oo qoladaas banu sulaym layidhaha ka dhashay haddana qabiilada banu zakwaan layidhaha ka sii ahaayo qad carasa kii degay buu ahaa min waraa'i iljeysh jeyshka gadaashiisu degay jeyshka lama deganayne meel gadaaloo ka dambaysa buu degay fa adlaja waa soo guureeyey fa asbaxa wuxuu ku waabariistay cinda manzili meeshii aan deganaabuu waagu ugu bariyey fara'aa wuxuu arkay sawaada insaanin naa'im qof jiifa mildaantiisu arkay faataanii waa i yimid facarafanii waa i gartay xiina ra'aanii markuu is arkay buu gartay waagii beri oo dunyadii caddaatay waqad kaana yaraanii wuu i arki jiray qabla an yudraba alxijaabu calaya intaan xijaabka laygu dejinin kahor ugu arki jiro waa i marka markuu arkay qofka jiifa oo arkay wejigaygu arkayna waa i gartay fastayqadtu waxaan ku soo toosay bistirjaacihi inaa lilahi sigiisaan kusoo toosay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun buu kooxanahay daciinatu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam marka inaa lilahi sigiis baan kusoo toosay eena carafanii markuu igartay fakhamartu wajhii bijilbaabi khamartu yani afaytu wajhii wejigaygaan ku daboolay bijilbaabi ukadaydi baan wejiga ku daboolay wallahi maa kallamanii kalimatan eray keliya igulama hadlin walaa samictu minhu kalimatan erayna kama maqal kayra istirjaacihi inalileysigiisa mooyaane xataa anaaqa raaxilatahu ilaahdiisii uu fadhiisiiyey fa waqi'a uu ku joogsaday calaa yadihaa jeenigeedu ku joogsaday tawabtu kaga joogsaday farakibtu oo u celinayaa farakibtuhaa markaasaan ku faاnطalaqa waa socday yaquudu bi isagoo igu hogaaminayay lama korine isaguna awrkuu ku hogaaminayey iyadana waa kusan yaquudu bi araaxila hashi isagoo igu hogaaminaya xataa atayna aljeysha ilaan jeyshka aan u nimid bacdamaa nazaluu intay degeen ka dambow muuqiriina fii naxri الظahiira muuqiriina yani daakiliina fi fi waqti lmuuqir fi naxri الظahira yani fi wasط الظahira kala maalinta kala barkeedii markii ay degeen duurkuu dhawaadkii iyagoo degay ayaan u nimid marka soo gaarnay fahalaka man halaka fii sha'ni waxaa ku halaagsamay arrintaydii kuwii ku halaagsamay baa ku halaagsamay markay arkeen iyadoo marka muxuu ahay ninkaas kale awrkiisii saaran ay arkeen ee aan la soconin nebiga alay sala sl aan la soconin ayay munaafiqiintii iyo dad eh, munaafiqiinta dicaayadoodii iyaguna iska rumaystay iyo ayaa ku halaagsamay oo wuxun u maleeyey wa kaana aladii tawallaa kibrahu cabdallaahi bna ubay bni saluul ninka arrintaa weynankeeda dembigeeda weynankiisa qaadayna wuxuu ahaa cabdullaahi bna ubay bni saluul ra-iisulmunaafiqiin ahaa taasaa marka xumahaas taasa abaabulay oo marka jacaayadaas fidiyey oo markaas munaafiqiintiina iyaguna ku raaceen dhowr qof oo mu'miniinta saadiqiintiinaan iyaguna iska rumaysteenoo iyaguna ku anrabeen waxyaalihii faqadimna almadiina madiinaan soo gallay fastakaytu waan jirgaday xiina qadimna almadiinata madiina markaan soo gallay baan jirgaday shahra bil bil baan jirgada wاnnaasu yufiiduuna fii qowli ahli iyagoo dadkuna ay dhex dambaalanayaan oo kala kalanqaynayaan eh, sheekada ahlulifkigu ay fidiyaan walaa ashcuru bishayin min dalika ana waxaas waxba ka dareemayn anigu walo waan dhiro tahay wa kaana yuriibunii fii wajaci waxay shaki gelin jiray xanuunkaygaas isaga ah annii laa acrifu inaanan ka aqoonaynin oona ka arkaynin yani min rasuuli illahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay اللطف الذي كنت أعرف minhu حين ashtaqii naxariista aan ku aqaanay markaan jihado iyo dhaqaaluhu dhaqaalin jiray in naxariisan jiray saanan ka heli jirin markan kale taasun bay shaki gelin jirtay wainamaa yadkulu rasuulu llahi sala allahu alay slm wuu soo geli jiray nebigu alayh salaatu wasalaam fayusalimu waa salaami jiray uma yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray kayfa tiikum seetii tahay ti tahay uu dhihi jiray intaa keliya ima dhaafin awal horeta marka markaan jiraday iyo aad buu unaxariis badnaayo aad buu udhaqaalin jiray intaas keliyaas ay dareen gelin jirtay fadaaka yuriibunii kaasay shaki gelin jiray walaa ashcuru bishar xumaha la wada si aanan dareemi jirin xataa kharajtu ilaa aan baxay bacdamaa naqihtu intaan bogsaday kadanbow aan baxay wa kharajat macii waxaa ila baxday soo raacday umu misax mustax ibnu usaasa eh, radia allahu canhuma hooyadiis oo habreebna oo la ahayd abubakr ayaa isoo raacday qibala almanaasic manaasic xaggeeda ayaan usoo baxnay meel bannaan oo madiine khaarijkeeda oo haweenku marka habeenkii kuga tegi jireen halkaasay usoo soo baxeen habeennimo wa huwa mutabarazuna meeshaan meeshaan kor tegi jiray weeyaan walaa naqruju mana aanaan soo bixi jirin ilaa laylan ilaa laylin ilaa min habeen ilaa habeen mooyaane iskuullana dadku ma lahayn kolkaas haweenkuna marka maalintii ma aynu soo baxaynin habeenkii unbay soo baxayen wadaalika qabla an natakida intaanaan samaysanin bay ahayd alkunufa masquullada aanaan samaysanin qariiban min buyuutinaa guryahan iyaga meel u dhow alkunuf waa jamcu kaniif anintana marka meesha maskuurka ayaa kanif la yidhaahaa maxaa waxaa laga samayn jiray jambiga dhinaca dhinaca guryaha lagu samayn jiray kasa kanif loogu maco min alkanaf wahuwa aljaanib wa amrunaa amru lcarabi اlwal arrinta yaduna waxay ahayd carabta hore arrintoodi un bay ahayd fi tanazuh yani korsanka caadadii carabta qadiimkeeda reebaabiha oo duurka la aadayey iyo arrintada iyadoo ahayd masquullama aanaan lahayn wakunnaa nata'adaa bilkunuf waan ka yaqyaqsan jirray markaa kaniifyada waan ka yaqyaqsan jirray oo urteeda iyo waxaas iyo baan yaan nahay an natakhidaha inaan ka samaysano cinda buyuutina guryaha iyaga agtayada seerebaadiya xaalkiisu yahay fainطalaqtu ana wa ummu mistax anigiyo ummu mistax ayaa israacanay wa hiya ummu mistaxna bintu abi ruhmi bni lmuطalib ibni cabdimana sirkeedu kaasu ah umu misطax binta abi ruhm ibn اlmuطalib ibni cabdimanaaf iya wa ummaha hooyadeedna ibnatu skr bni caamir khaalatu abi bakrin sidiiq radia allahu anhu canhu abu bakr habaryartiis ayaa dhashay marka iyadana wabnuha wiilkeeduna mislax ibn ukata ibni cabaad ibn اlmuطalib wiilkeeduna kaasuu ahaa radia allahu canhu faaqbaltu ana wa bintu abi ruhmin anigiyo umumistax binta abi ruhmiga isa soo raacnay qibala beyti xagga gurigeegaan isa soo raacnay markaan soo dhamay xiina faraqnaa min sha'nina markaan arrintaydii dhammaysanay facafarad waxay ku turunturootay umu mistaxin fii mirqihaa go-eedii bay ku turunturootay go-dii farqeedi intay ku joogtay iyo ku kuftay faqaalat markaase waxay tihi tacisa misbax mistaxa hoogo waa caado ay carabku lahaayeenoo markuu qofku markuu kufroonayo markuu kufr iyo wuxuu necab yahay buu markaa uu habaari jiray marka sharcigana marka wuxuu la qofku markuu kufroodo sidaa u yelo inu bacisa ibliis iyo waxaasay odhan jireen iyo qofka ay necab yahiin bani aadam aan ibliis iyo nacladiis iyo waxaas caadadooda ah marka cadadii bay ku socoto markaas ay wiilkooda kolkaa ay u caraysnaydoo ay ugu caraysnayd arrintaas u dhex galay ayay sidaa ku tiri faqultu lahaa markaasaan waxaan idhi bisa maa qulti xumaa waxaad dhahday atasubiina rajulan qad shahida badran ma waxaad habaaraysaa ood caayaysaa nin badri ka qaybgelay miyaad caayaysaa nin mu'mina oo muhaajira oo ahli badri ka mida ah, miyaad hadalkaa ku leedahay qaalad markaasay waxay tidhi yaa hantaa yani yaa haadi o yaa ma ah awalam tasmacii maa qaal oo miyaadan maqal wuxu uu yidhi qultu wamaada qaal muxuu yidhi qaalat caaisha waxay tidhi faأhbaratnii biqowli ahli lifki ahli ifkiga hadalkoodiiba iiga warrantay fazdadtu maradan ilaa maradii jiraan jiradaydi ku darsaday jiraday kolka kasoo bogsanaysay ayaa haysay oo marka jiradii baan jiro kale kusii darsaday falamaa rajactu ilaa beyti markaan gurigay ku soo noqday fadakala calaya rasuulu llahi sala alla alay slam rsulka ilaah uu soo galay fasallama uu salaamay uma qaala kayfa fiikum tii siday tahay uu yidhi qultu yaan waxaan ata'danu lii an aatiya abawaya inaa abbahay hooyada u taga ma ii idinaysaa qaalad caaishana waxay tidhi wa ana xiina idin markaa aan idin dalbaayo uriidu waxaan doonayey an atayaqana alkhabara min qibalihima yani min jihatihima inaan arrinta xaggooda ka hubsado ayaan rabay ma jirtaa waxaan islaamkana ushugaysimay faadina lii rasuulu llahi sala allahu alay slam waa idni rasuulka ilaahay faji'tu abawaya abbahi hooyadii baan u imid waqultu liummi hooyadii baan waxaan ku idhi yaa ummataa maa yataxaddathu annaas dadku maxay ku sheekaystaan qaalad markaase waxay tidhi yaa bunaya hooyo gabadhaydii hawini calayki fudayda arrintaa iska fudayso si si fudud u qaado iska dhib yare isku dhibin fa wallaahi laqalla maa kaanat imra'atun qadtu wax bay haweeney weligeed bay ahaan jirtay wadii'atan mid qurux badan cinda rajulin yuxibuhaa nin jecelna uu qabo walaha daraa'iru haween lala qabana leh ilaa akarna calayha way ku badin jireen oo caadi iyo ka fidin jireen marka mxuha umu roman umu caaisha radia allahu canha waxay u qaadatay inay arrinta tahay dicaayo ee haweenkan kale ee nebiga ee caaisha lala qabaayo ay ka fidiyeen marka haweenka caadadooda bay tahayoo weligood way ka masayraan naag quruxsan oo ninkeedu jecel yahay naagaha lala qaba way ka masayraan weligood waxun bay ka sheegi jireen waxba adi kugu ma meahe iska ilowbay leeda arrintaa qaalat caaisha marka waxay tihi qultu waxaan idhi subxaana allah waqad taxadada annaasu bihaada oo waaba jirtaa arrintaas dadku waaba ku sheekaysteen qaalat fabakaytu waan ooyey tilka leylata aawadaasaan ooyey xataa asbaxtu ilaahan ka waabariistay laa yarqa'u lii damcun ilma aanay iga joogsanaynin walaa artaxilu binawmin wurdaan aanan ku idakuulanaynin indhaha aanan isku qabanaynin ilmadana iga joogsanaynin uma asbaxtu abkii waan waabariistay anigoo ooyaya wa dacaa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulku ilaah wuxuu u yeedhay caliy bni abi aalibin wa usaamata bni zaydin radia allahu canhum usaama ibni zayd iyo cali bni abi aalib uu u yeedhay nebiga alayh salaam isagoo la tashanaya xiina stalbata alwaxya kolkuu waxyigii daacsaday arrintaa waxa lagu soo dejiyo oo arrintaa xaqiiqadii loo sheego ayuu nebigu alayh sala slam markii hore rajaynayay intii bishii uu cayshan ay jirranayd marka kolkuu waxyigiina daacsaday ayuu muxuu ahaaye la tashaday nimankaas cashiiradiisa yastashiiruhumaa isagoo kala tashanaya fii firaaqi ahlihi yani fii طalaaqi zawjati inuu caaisha inuu furo iyo in kale uu kala tashanaya qaalat caaishana waxay tidhi faama usaamatu bnu zayd faashaara calىa rasuuli اllahi salى اlahu alay slam isagoo rasuulka ilahi wuxuu kula teliyey biladii yaclamu waxa uu og yahay oo min baraa'ati ahlihi ahalkiisa bari ahaanshihiisa haweenaydiisu inayna waxaas waxaas ayna waxba ka qabin ogaadka og yahay ayuu kula teliyey oo ku ishaaray wabiladii yaclamu fii nafsihi nebiga naftiisana wuxuu ka yaqaano oo oh, lahum min wuddin yani ahalkiisa jacaylku u qabo min alwuddi jacaylka jacaylku u qabo iyo gaar ahaanshaha ay badan yihiin ciddiisu ayuu kula teliyey oo marka nebiga alayh salaa slam wuxuu sama kula teliyey cadamu salaada yani faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah hum ahluk wa ahalkaagi walaa naclamu ilaa khayran wanaag mooy wax kale ma ogin anagu sidaas usoo kula tegi wa ama caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu faqaal cali wuxuu yidhi lam yudayiq illaahu calayka alla kuguma ciriiriyin wanisaau siwaahaa kafiir haweenka kale waa badan yihiin wa in tas'al iljaariyata tasduqka haddaad jaariyadda wareysatana run bay kuu sheegaysaa cali baa sidaa yidhi alla cidhiiri kuma gelinin haween kale ood buusu ka waraysataa yaani marka waa inuu inuu iska fura buu u tusaalaynayaaba marka jaariyadana barwaraysa iyadaa waa kun kuu sheegaysay jaariyadana suna waa bariira qaalat caaisha waxay tihi fadacaha rasul fadacaa rasuulu llahi sala allahu alay slm bariira bariiruu u yeedhay faqaala markaasu wuxuu yidhi ay bariira hal min min shayin yariibuki min caaisha ma aragtay wax kaa shaki caaisha wax ku kaga shakino ma ku aragtay intaad la joogtay qaalat lahu bariira bariira waxay ku tidhi waladii bacaka bilxaqi allihi xaq kuu saaran ku dhaartee in ra'ayta maa ra'aytu ma arkin calayha dusheeda amran qad weligeed wax kuma arkin aqmisu aan ku duro calayha caaisha akara wax ka badan min jaariyatin xadiisin inay tahay gabar da' yar taasoo tanaam ka jeefata can cajiini ahlihaa reerkeeda cajiinkeeda inay ka jibto iyadoo meel fiican dhigin fata'tii dayajiinu daajinta ayaa timaada waa riyaha ku nool ariga ku nool maaragtay beledka oo xaafadaha iyo guryaha ka qaraabta fata'kuluhu ay cunto markaas cajiinkii intaas maahana ceeb kale kuma ogeytay bariiro qaalat caaisha waxay tihi faqaama rasuululahi sala allahu alay slm rasuulka ayaa istaagay cala mimbari mimbarka ayuu istaagay masaajidka fastacdara min cabdullaahi bni ubaya bni saluul wuxuu dadkii ka cudurdaar dalbay oo yidhi yaa iga qabta ninkan cabdullaahi ibnu saluula ibnu ubay ibni saluul istansafa dadkiibuu wuxuu ka qalbaday inay uga cudurdaaraan yani ay ka qabtaan ninka cabdullahi ibni ubay ibni saluul la qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahi wuxuu yidhi wahuwa cala almimbari isagoo mimbarka ku taagan bu wuxuu ku yidhi yaa macshara almuslimiin yani yaa jamacata almuslimiin dadkiina muslimiinta ahow man yacdurunii min rajul yaa iiga cudur daaraya yani yaa iiga qabanaya oo muxuha iga dhicinaya min rajulin nin qad balaganii adaahu fii ahli beyti dhibkiis wuu igu soo gaaray ahalkaygii ahalkaygi iga xumeeyey oo muxuha iga ceebeeyey yaa iga qabanaya fa maa calimtu calaa ahlii ilaa khayran ahalkayga waxaan khayr ahayn anu kama ogi walaqad dakaruu waxayna sheegeen waana halkay kusoo ku sheegeen rajulan nin maa calimtu calayhi ilaa khayran wanaag mooyox kale aanan ku aqoonin wamaa kaana yadkulu calaa ahli halkaygana uma geli jirin ilaa maca isagoo ila jiro mooyaane weligay gurigeyga weligay gurigeyga ma aanu gelin anigoo ila jiro mooyaane ninkaasay weliba soo hadal qaadeen hadduu nin xuno la dareemo sheegi lahaayeen waxbayba ahaan lahayn faqaama sacd bnu mucaadin alansaari sacd bnu mucaadi alansaari radia allahu canhu ayaa kacay faqaala markaasuu wuxuu yidhi ana acduruka minhu yaa rasuula allah anaa kaaga cudur daaraya see kaaga cudur daaraya marka in kaana min alaws hadduu aws yahay sacd ibnu mucaad isagoo marka qabiiladiisii weeyaan eedan aws iyo khasraj labadaas qole ansaartu ka koobnaayeen awsna marka muxuu ahaa sayidkoodu wuxuu ahaa sacd ibnu mucaad ka mid hadlaaya khasrajna sacd ibnu cubaada ayuu ahaa hadduu aws yahay qabiilada iyada hadduu yahay darabnaa cunuqahu waan diraynaa qoortaan ka diraynaa wain kaana min ikhwaanina alkhadraj hadduu walaalaha iyaga khadraj ay yahayna amartanaa fafacalnaa amrak adaana amra iyo marka waxaadnu amartaan fulinaynaa qaalat caaisha waxay tihi faqaama sacd bnu cubaada sacd bnu cubaadaa kacay arrintan dambu ka carooday wa huwa sayidu lkhadraj khadraj madaxeedii weeyaan wa kaana rajula صaalxa nin wanaagsan buuna ahaa walaakin ijtahalathu alxamiya ijtahalathu yani xamalathu cala aljahl waxaa sabab ugu noqotay oo hadal xun oo jaahilnimaa inuu maalintaa ku hadlo sabab ugu noqotay alxamiya yani alcasabiya ninka qoladiisa ah markii ninka cabdullahi bn ubayna waa qoladiisa weeyaan waa la ogyahay marka korkuu yidhaah ninkaasuu qasab yahay amarkaagaan ku fulinayna ayuu marka wuxuu rabay in isaga lagu soo xawilo walaalkay sacd ibnu cubaada marka joogo madaxdoodii oo marka isaga inuu sidaa yidhaaho marka kolkuu yidhi amarkaagaan fulinayna aan ku fulinaynaa yuu ka cadhoobay faqaala lisacd ibni mucaad sacd ibni mucaad buu wuxuu ku yidhi kadabta la camru llahi laa taqtulhu been baa sheegtay ilaah baan ku dhaartay ma dili kartid walaa taqdiru calaa qatlihi dilkiisana ma tari kartid faqaamat usayd ibnu xudayr usayd ibnu xudayr baa kacay wahuwa ibnu cami sacd ibni mucaad sacd ibni mucaad adeerkiis weeyaan oo isaguna aws weeyaan faqaala lisacd ibni cubaada sacd ibni cubaada wuxuu ku yidhi kadabta lacamru llahi lanaqtulannahu been baa sheegtay wallahi inaan dilaynaa fainaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin munaafiq baa tahay munaafiqninka daafacaye waan dilaynaa ninkaa rasuulka ilahi sal marka sacd ibni cubaadana munaafiq ma ahayn radi allahu canhu marka calaamaatu nifaaq baa laga arkay markaas eh, noocan kale oo kale itihaamka noocaas oo kale ah ee qofku qofkii uu wax daahirkiisa nifaaq keenaya ama gaalnimo keenaya intuu ku arko uu gaal baa tahay ama munaafiq baa tahay sidii nebiga alay salaat uu sheegay odhan jiray qofkii qof gaalnimo ku sheega oo gaalnimadaana oo aan ahayn siday kusoo noqotaa ma aha sidii xadiidkii cumarna aynu kusoo mucaaragnay maaha xaafid ibn abi baltaca markii uu habarkii siiyey quraysh uu wasaka u diray cumarna ku odhan jiray munaafiqu iyo munaafiq aan dina igu da oo nooca sidaas oo kale marka daahirka wixii lagu arko qofka lagu xukumaayo isaga kuma jiro qofkii isagoo waxba lagu arag caro loo caraysan yahay iyo xanaaqi waxaas ugeyso oo lagu yidhaaha gaal baa tahay iyo munaafiq baa tahay iyo lagu yidhaha kaas weeye fasaara alxayaani labadii qoraa kacay alws waalkhasrad aws iyo khasrad labadoodii madaxoodba markay isqabatay markaasoo labadii qolo mid waliba madaxdooda ay taageeraan u kaceen xataa hamuu ilaa ay kaga hamiyeen ka niyeysteen an yaqtasiruu inay dagaalamaan warasuulu llahi sala allahu alay waslam qaa'imun cala almimbar rasuulka ilaahayna mimbarka uu ku dul taagan yahay falam yazal rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa waxaanu ka zuulay yukaffiduhum inuu dejiyo xataa sakafuu ilayka aamuseen watakafisna u aamusay fitnadiibuu marka qaboojiyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam qaalat wabakaytu yowmii daalika maalintaydaasoo dhanna waa ooyayy laa yarfa'u lii damcun ilma iyadayna iga go'aynin walaa aktaxiru binawm uma bakaytu laylati lmuqbila habeenkaygii dambena waan ooyayey laa yarqa'u lii damcun walaa adtakiru binowm wa abawaaya abbahay iyo hooyadayna yadunnaani ay u malaynayaan ana albukaa'a faariqun kabidii yoohintu inay qalbiga kala jeexayso simana yoohintii dilayso iyagoo malaynayo marka ishfaaqan calayha oo u naxsan oo bay afkadhiyeen fabaynamaa humaa jaalisaani cindii mar ay agtayda fadhiyeen wa ana arkay anna aan ooyayo oo laba habeen iyo maalin marka ay ooyay istaadanat calaya imra'atu min alansaar waxaa iga eedan dalabtaa ansaar ka midaba inay isoo gasho doonto raadintu laha waan u idnay fajalasad way fadhiisatay tabki ila iyadoo ila ooyeysa qaalat caaisha waxay tihi fabaynaa naxnu calaa dalika mar aan sidaa ku jiray dakala calayna rasuulu llahi sala allau alay slm rasuulka ilahi baa noo soo galay fasallama waa salaamay uma jalasa waa fadhiistay qaalat walam yajlis cindii mundu qiila lii maa qiila afkaydana maanu soo fadhiisanin aniyo intii waxaas la yidhahoo dhan weligii aftayda maanu soo fadhiisanin waqad labistu waqad labisa shahran bil buuna joogay laa yuuxaa ilayhi aan loo waxyoonayni fii sha'nii bishay arrintayda waxba looga waxyoonaynin bil danbu sidaa ku joogay bishaasan agteeda ma soo fadhiisanin maalintaa kahorow qaalat fatashahada rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi waa shahaaday yani khudbuu bilaabay xiina jalasa markii uu fadhiistay uma qaala markaas wuxuu yidhi amaa bacdu yaa caaisha fainahu qad balaganii canki kada wa kada waxayo waxaasa iga soo kaa gaaray fain kunti barii'atan fasayubri'uki illaahu haddii aad beri tahay ilaahay waa ku beriyeeli doonaa faseyubari'uki illaahu ilahay waa ku beriyeeli doonaa wain kunti qad wain kunti almamti bidambin almamti yani qarafti haddii aad aada galabsatay wax dembiyana waxaa la sheegayaa wax ka jirana faاstagfir illaaha watuubi ilayhi ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo uga tooba keen faina alcabda ida اctarafa bidambin addoonku hadduu dembigiisa qirto uma taaba uu toobo keeno taaba allahu calayh ilah waa ka tooba aqbalaaya sidaas yeel buuri qaalat caaisha marka waxay tihi falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu alay slam maqaalatahu hadalkiisa markuu nebigu dhameeyey khalasa damcii yani irtafaca damcii ilmadiiba iga joogsatay markuu hadalkii nebigu yidhi yaa ilmadii iga joogsatay xataa maa uxisu minhu qafra ilaa dhibicna aanan ka dareemaynin dhibic ilmaha iga soo dareeraysana aanan dareemin iyada oo saddex berina marka sida ilmada uga socotay iyo markay hadalkeeda maqashay ilmadeeda joogtay fa liabi aabbahay baan waxaan ku idhi cajib canii rasuula allahi sala allahu alay wasalam fii qaal iiga jawaab rasuulka ilaahay aadigu u jawaab hadalkaa uu yidhi uga jawaab faqaala markaasuu aabbahay wuxuu yidhi wallaahi ma adri ma aquulu lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam an rasuulka ilah waxaan ku idhaa garan maayo wax looga jawaabo ma anugi faqultu liummi hooyadii baan waxaan ku idhi ajiibi canii rasuula allahi sala allahu alay wasalam iiga jawaab rasuulka ilaahay aniga igu daynina idinkaa mxaaha idinku jawaaba faqaala markaas waxay tii wallahi ma adri ma aquulu lirasuuli illahi sala allahu alay wasalam garan maayo rasuulka ilah waxaan ku idhahaa garan maayo faqultu markaasaan waxaan wa ana jaariyatun xadiida subtin anigoo gabadh da'yar ah baan waxaan laa aqra'u kahiiran min alqur'aan qur'aankan wax badan aan ka aqoonin baan waxaan innii wallahi laqad caraftu waan gartay annakum qad samictum bihada inaad waxaad maqasheen xata istaqara fii anfusikum ilaa naftiisinii uu ku sugnaaday naftiina uu galay wasadaqtum bihi aad rumayseen waan idin ogaa fain qultu lakum haddaan idinku idhaaho inii bari'atun beri baan ahay waba waxaas waxba kama jira haddaan idin idhaaho wallaahu yaclamu annii bari'ah inaan beri ahayna ilaah uu og yahay laa tusadiquunii bidalika iga rumaysan maysana horaa qalbigiina ugu dhacay walain ictaraftu haddaan idin qibto lakum biamrin wallahu yaclamu annii barii'atun latusadiquuni haddaan idiin qirto wax ilaahay uu og yahay inaan beri ka ahayn waad rumaysanaysaa waa jiraa waxaasan dhan waad rumaysanaysaa ma jiro haddaan idaas iga rumaysan maysaa marka aysan u wa innii wallaahi maa ajidu lii walakum maalan wax maahmaaha oon idin aniyo eh, eh, arrintaydi iyo arrintiina maahmaaha oon idinku afqabtay ma helaayo ilaa kamaa qaala abuu yuusuf yuusuf abiisu yidhi mooyaane yacquub xataa inay tiraa maayna garanino marka eh, ku soo cudur daartay gabadh qur-aanka wada aqoonin baana ah fasabrun jamiilu wallahu mustacaanu calaa maa tasifuun intaas mooyaan sidaa inaan idhaa mooye wax kaleoo aan idhaaho aanu garan maayo qaalat uma taxawaltu waan ka wareegay meeshii baan ka fadhiyey baan ka wareegay wafajactu waxaan ku seexday calaa firaashi gogashii way fadhiisatay waqti hore fadhiday gogashii baanka ku seexday qaalat wa ana wallahi xiinaidin aclamu anii bari'a aniguna markaa waan ogaa inaan beri ahay wa ana allaha caza wajalla mubari'ii bibaraa'ati inuu ilaahayna beri yeelayo oo beridaan beri ahay aanu dembi aanan qabin sababteedu ugu beri yeelayayna waan garanayay walaakin wallah maa kuntu adunnu mase aanan u malayn jirin an yunzila fii sha'nii an yunzala fii sha'nii waxyun yutla waxyi la akri oo qur'aani inuu igu soo degayo ma aanan filanaynin laakiin si kale inu hurdo iyo nebiga alayh sala lagu qusiiyo arrintaas iyo si kale ilahay ugu bariyalo unbaan rajaynaya mooyaane qur-aan baa ilaahay kugu soo dejinaya maba aanan islahayn wala sha'ni arrintayda kaana axqara fii nafsii naftayda igala yaray min an yatakallama allahu caza wajalla hiya biamrin yutla qur'aan la akriyo oo waxyi oo masaajidda ninka lagu aqriyo oo musxafka lagu qoro inuu ilaahay u soo dejiyo waa iskala yara waa iskala liitay taa inaan istaahilay isuma malaynayno laakiin si kale un baan iska filanay walaakinii kuntu arjuu waxaanse rajaynay an yaraa rasuulu llahi sala allahu alay slam fi nawmi ru'yaa yubarri'uni illaahu biha inuu nebigu sida ruyo uu ku arko ilaahay ugu beri yeelo saasaan rajaynay qur-aan baan igu soo degi waa iskala yaraa qaala walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh